al waxaanu soo qaadanay masaa'il ku saabsan majaaska iyo amarka amarku haddii la itlaaqo muxuu faa'iideeya nacam agga waajibnimada haddii la itlaaqo wujuub buu faa'iideynaya se loo badanya xagga fulid ya Yeah. saaro saaro maxay waaya amarka ma deg deg ba mise waa taraaki macala alfoor baa mise cala taraaki ya siiku muxuu inoo sheegay taaku muxuu sheegay cala taraaki buu sheegay mase madhabtu ka marka adilada la eego haddii la itlaaqa waa fawr وتكرار مفايدية مثل لمرة واحدة وكان لا إطلاقه لمرة واحدة دي دليل الله لو سؤال علينا طيب شيخ waxyaabo inoo tilmaamo waxaa ka mid ah shay haddii la is amro waxaa la iska nahiyey lidkiis shay haddii layska yska nahiyana waxaa la ysamray lidkiisa sala iyadoo artimaadii taagan tahay baan mawduuca ka hadlay marka waan se indhuhu taagtaagnaa inaa aada loo fahmin ma ka mise mar labaad ma ka ya waay horta amar waynu soo fahana oo sida maxay oo kale qom oo amar soma nahyiguna laa taqum waa nahyi qumna waa amar waa taqaanaa laa taqumna waa nahy haddii lagu idhaahda qum qiyaamka miyaad xaqiijinaysa adoo fadhiya goormaad qiyaamka xaqiijinaysa waa inaad fadhiga iska daysa soomaha waa inaad istaagto bimacnaa waa inaad fadhigii ka tagto sooma sida fadhigii baa lagu diiday haddii lagu idhaahdo istaag waxaa lagu diida maxay fadhigii baa lagu diiday almru bishay nahyun can didii waa sida wannahyu can ishay amrun bididihi waxaa lagu idha fadhiisan maxaa lagaa doonaya dee istaag wstaqsam waxaa lagu uri uskun waa amar baa mise waa naahi waa amar waxaa lagu diidayaa si aad amarkaa u fuliso xarakadaa lagu diidaya waxaa lagu uri laa tataxarak amar baa mise waa naahi waa naahi waa amrun maxaa lagu amray bidihi oo ah laa tataxarak waa nahy waa amru bididihi oo maxay alcarabiya huna laakin ma taطlac bayd haystaan malaynaya sukun ba lagaa doonaya sooma ha dhaqdhaqaaqin waxaa lagaa doonayaa xasilooni uskun baa lagaa doonaya marka culimmadu waxay leeyihiin amarka la sameeyey ee ah uskun man laftiisaa ah laa tataxarak nahyiga lagu siiyee ah laa tataxarak laftiisaa uskun ah agga ee luqada iyo daahirka dee inaana isku mid ahayn cid waliba waa ogtahay sooma waayo midna innagaaba sheegayno amar baynu u bixin siiqu leeyahy oo waa uskun min laa tataxarak weeyo siiquu leeyahy cidima diidana inay halkaa ka kala duwan yihiin waayo midna waxaynu ku sheegnay amar midna nahy waana siday kitaabka ugu taalla almru bishayi waa maxay nahyun markaa midina waa amar midina waa nahy laakiin masaladu waxaa weeye amarkaasi la is amray ma leeyahay awooddii nahyiga oo ma ka dhigan yahay sidii in nahyi lagu dhawaaqay mise waa laga fahmayaa oo uu laasimsanaya waa laba dilaaloo kala xoog badan haddii la yidhaahda uu yahay bimacnaa waa la mid wey waa isku xog oo hadduu yidhaahdo uskoon oo amara waxay la mid tahay inuu yidhi laa tataxarak iyo la awoodto amru bishay nahyun can haddii la yidhaahdo maya ma aha laakiin uu ka dhalanaya uu laasimsanaya waxaa imanaysa qaacidadii baab dilaalaat oo ah waxa weeye laazimu shayi laysa bilaazim oo hadalkaaga wuxuu laasimsanaya hadalkaagii ma aha laaimkaana lagu qaban maayo mar haddaadan ku hadan hataynu ku tusaalaynay masaladii alaaqa haddii la yidhaahdo waa isku mid marka lafdiga laga yimaado macnuhu waa isku mid oo hadduu amar isticmaalo waa nahyun can diddi hadduu nahyi isticmaalo waa amrun bididdi waxaynu ku tusaalaynanaa nin baa wuxuu ku yidhi xaaskiisa amar buu siiyey amar ayuu siiyey amarkaa uu siiyey maxaa ku guda sugan nahyun can diddi nahyun can diddihi baad niyoonaysa laakiin isagu hadda muxuu siiyey amar buu siiyey nahyun can diddi baa meesha waxaa kaloo meesha inoo yaalla ninkaasi islaantiisa wuxuu ku yidhi haddaad nahyigayga khilaafto waad furanta nahyigayga haddaad khilaafto maaha amarkayga nahyigayga haddaad khilaafto waad furanta hore ugu yidhi islaantiyo meel fadhida haddaad dhaqdhaqaaqdo waad furantahay muxuu ka doonaya السكوت وأمر بالسكوت wuxuu ku yidhi oskood hadda waxaan doonaynaa lafdigu isticmaalay islaantiisibuu ku idhi oscom xasilooni samay waxaa ku guda sugan nahyi ah laa tataxarak dhaqdhaqaaqa horena islaanta wuxuu ugu yidhi laanaya haddii nahyi aan leeyahay aada khilaafto oad furanto nahyi aan leeyahay haddaad khilaafto waad furanto lafdiga uu isticmaalay muxuu ahaa amar buu isticmaalay marka amarkaa hadday khilaafto ee amarka kumuu xidhin bana oo muu odhan amarkayga haddaad khilaafto waad furan tahay muu odhan ase hadday dhacadda way furmaysaa sooma amar muusi amar wuu siiye laakiin alaaqa wuxuu ku xidhay nahyi buu ku xidhay isagoo yidhi nahyigayga haddaad khilaafto waad furmaysaa ayuu amar siiye amar muusi amarkaasi waa nahyun can eesh can diddi lidtiisa ayaa la khilaafay ina wuxuu ku yidhi islaantii uskun siloomi samee waa amar waxaa la yidhi amarku waa nahyun can diddi oo meesha waxaa ku sugan laa tataxarak islaantii baa dhaqdhaqaaq samaysay wuxuuna hore u yidhi haddaad nahyi khilaafto hadda amar maaha nahyi haddaad khilaafto waad furanta eray uu isticmaalay amar buu ahaa kaamay khilaafin laakiin kii u niyoodka ahaa ee ku dhex jiray nahiga ahaa ayay khilaaftay haddii la yidhaahdo amarka shay lays amray waa nahyun can diddi i sidaa la yidhaahdo saanta maxay noqonaysa way furmaysa oo amarkaa uu yihi uskun iyo nahyigaa ku dhex jiree laa tataxarak waa isku mid ka waxay khilaaftay waxa weeye nahyigii bay khilaaftay oo laa tataxara oo lamida uska oo isagu ku dhawa haddii la yidhaahdo ma aha laakiin uu laasimsanaya oo uu ka dhalanaya oo bimacnaa uskun gabadhii ma fulin karto ilaa laga helo maxay xarakada inay joojiso oy ka joogsato ma fulin karta amarka haddii sidaa loo kala qaadana waxaa la eegayaa lafdigiibaa la eegaya lafdigu muxuu ah usku amar buu amarkaa miyay khilaafta marka lafdiga la eego idan gabadhaasi furmayso waxay khilaaftay eraygii lagu furayey wax ka duwan bay khilaaftay amar baa nahyi baa lagu furayey meeshana waxaa yaala amar baa yaala jabaaduna waxay ahayd maxay nahyi bay laakiin hadduu nahyigaa toos u isticmaalay laa tataxarak oo xaraka ay samayso maxaa dhacaya alaaqii waa dhacaya hadduu idhaahdo in khaalafta amri oo uu idhaahdo uskun u dhacaya hadduu nahyi isticmaalo oo uu idhaahdo nahyigayga haddaad khilaafto waad furmaysaa uu dhacaya laakiin ta doodaya waa maxay nahyi buu isticmaalay wuxuu i in taxarakti fa anti aaliq hadaad dhaqdhaqaaq samayso adigu waa furanta labadaasuu isku xidhay dhaqdhaqaaqeedii iyo alaaqii buu isku xidhay wuxuu kaloo siiyey wixii ahaa amar oo ah uskun markaa uskun hadday khilaafto waxaa ku guda jira laa tataxarak markaa ma furmays waana sida raajixa lannahu hadalkaaga laasimka ka dhalanaya lagu qaban maayo haddaadan qaadan kelmad baan isticmaashay kelmaddii waxbaa ka laasimayo ka dhalanaya qofku haddaanu iltizaamin eraygaa uu ku hadlay unbaa lagala xisaabtamaya laakiin laaimka ku guda jira loo qaban maayo waxna laga dhalin maayo hadda wadhadhuuda sooma ficligan soo lafaad mafhuum shiikhu wuxuu yihi wanahyu nahyi istidcaau tarki tagitaan in loo yeedho weeye bilqowl qowl loogu yeedho ama lagu dalbado istidcaa bimacnaa alab tarki in la dalbado waxaa lagu dalbanayaa bilqowli qowl miman huwa duunahu mid ku hooseeya ayuu ka dalbanaya calaa sabiili lwujuub baab waajibnimo ah hadda dee waxaynu ka hadlaynaa nahyi nahyiyo waajibnimo isma galaan waxaa looga jeedaa adkayn baa looga jeedaa calaa sabiili lwujuub ama calaa sabiili wujuubi tark in laga tagaa inay waajib tahay qaabkaasaa nahyiga ku soo baxa maaha laa tafcal in shita waa laa tafcal oo go-an wayadullu wuxuu ku tusayaa alkaa wayaxullu baa ku taal soosama hooda kaas ku khaldamina wayaxullu weeye sax wayaxullu maaha wayadullu weye dankiiyo daalkii baa isku khaldamay wayadullu wuxuu ku tusayaa calaa fasaadi almanhiyi canhu in la isu diiday inuu faasid yahay oo aanu ansaxayn buu ku tusaya asalku waa sidaas nahyi maxaa la yidhaahdaa nahyigu waa cagsa alamr waa talabu altarki bilqowl miman huwa duuna aynu khilaafkaa soo sheegnay isticlaam loo shardiyaa ama culuwi iyo wixii lamida ah. amarkaynu kaga soo hadalla ku noqon mayno nahyigu waa kaas nahyigu asal ahaan wuxuu ku tusayaa litaxriim laga qaataa xaaraantinimayn halka shiikhuu leeyahy cala sabiili lwujuub taas waa masalo masalada labaad nahyigu wuxuu ku tusayaa wixii la yska nahiya inuu faasid yahay ilaa inuu daliil ku tuso inaanu faasid ahayn mooyaane asalku waa sidaas shayga la nahiyey laf ahaantiisa fasaad baa ka dhalanay waxaa laysu diiday wixii uurka ku jira in la iibiyo ama la iibsado ayaa la diiday waxaa dhacay bayc la kala iibsanaya wax uur ku jira muxuu noqonaya baycaas muxuu noqonaya xaaraan inuu yahay dee waa waa caddahay laakiin ma ansaxay baycaasi waa faasid waayo baycaasaa la diidoo la nahiyey bayca laftiisaa la diiday almanhiyu canhu waa baycu alxam liwaxdihi maca ummihi haddii lagu iibiyo muxuu noqonaya waa tabac hooyadii buu dhib male laakiin keligii haddii la iibiyo waxa weeye wuxuu noqonayaa baycaasi mid la diiday idan waa faasid wey baycaasi faasid haddii loo diiday wax shayga daatadiisa ka baxsan waxaanu leenahay yasixu maca aliir gabadhii baa tii waxay tihi xajkan aaday xajku safar buu u baahan yahay gabadhu maxram la-aan inay safarto waa loo diiday xajkuna waajib buu ku yahay way xajido sidoo isla waajibkaa gudo xajka ay xajinaysaa dhinac waajib ha ka noqdo laakiin dhinaca kale haddaanay maxram wadan muxuu noqonaya xalaal buuya mise xaaraan mau banaanya mise uma banaana uma banaana waayo safar kastoo maxram la-aana lama ogola idan xajkeedu mafaasid baa xajka haddii arkaantiiyo shuruuddii u dhan tahay waa saxaya laakiin socodkanay u ganayso ayaa wuxuu noqonayaa dembi yaصixu maca leyf saaryaasheedu iska baday guri aadan lahayn baad ku tukanaysa guri baad dhacda ee dhul aadan lahayn dhulka inaad joogtaa waa dembi inaad ku tukataa waa dembi inaad wax ku cuntaa waa dembi inaad seexataa waa dembi laakiin waad ku tukatay salaadii ma way ansaxaysaa shuruuddii arkaantii hadday u dhan tahay laakiin dembi baa kula socda yaصixu ma calayhi waa halka la laakiin asalkiisu haddii daatada uu noqdo shaygaa layska nahiyey waa faasid weeye xurimat calaykum lmayta maytadii baa xaaraana mala kala iibsanaya maya wadamu waa xaaraan mala kala iibsanaya maya walaxmu lkhinziir xaaraan mala kala iibsanaya in la kala iibsado waa faasid wey waxaa la diiday bilaa weli in gabadhii lagu guursado hadii lagu guursado muxuu noqonaya nikaaxaas faasid buu noqonaya wahaakada shiikhu wuxuu uhi watarid waa u timaada siiqatu lamri siiqada amar walmuraadu bihi iyadoo looga jeedo alibaaxa ibaaxa looga jeedo la banayn oo wujuubkii laysla yaqaanay aan looga jeedo وشرابوا أبوي وللإباحة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سوامر ما inaad dhulka ku iyo inaad arsaaq doonato de waa lagu banaynay hadaad iska seexataad tiraahdo ciddadii baa landa xoogaa dilka soo dirta waajib kuguma waa mubax waa mubax amarku wuxuu u yimaadaa lilibaaxa ayuu u yimaada wuxuu kale u yimaadaa witahdiid icmaluu maa shitum inahu bima tacmaluuna faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ina actadna baa ka dambaysa waa tahdiid sluub luqada lagu isticmaalina wey weye samee waxaa laga dabageenayaa waana arki doonaa wax ka dhaca oo amar moogta samee baa waalidkiibaa ku odhana samee laakiin waad arki doonta waxa kugu dhaca waad fahmaysaa ilaanay amar caadi oo lilaahi ahayn ay tahay tahdiid aw taswiya laba shay la simay isbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calayh ama wuxuu noqdaa takwiin wax la jirsiinay iska dalbaya waa amru bitakwin laska dalbiyo de wayba ahaanayaan iyaga laga dooni maayo inay ahaadaan waa la jirsiinaya alcaamu walkhaas wa ama alcaamu caamka miya fahuwa isagu maakii weeye cama daboola shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka badan min qowlihii baa laga keenay camamtu zaydan waxaan ku daboolay oo gaadhsiiyey zaydan iyo wa camran bilcataa'i siismada ayaa ku shamliyo wada deeqsiiyo wada gaadhsiiye wacamamtu jamiica annaas camma ayay ahayd camamtuma camamtu maxay noqonaysa albastuhu cimaama wey cimaamad baa xidhay wey laakiin camma ayuu ahaa haddii waxa weeye damiir uu la xidhiidho waa la kala fakinaya labadii nin camamtu buu noqonaya markaa nusakdan hadda way shadanta laakiin shad male wacaamamtu jamiica annaas dadka waxaan ku caam yeelay bilcaaai sismadi caam maxaa la yidhaahdaa shiikhu wuxuu i waa shayga daboola laba iyo wixii ka badan tacriifka kaamilkaahina waxa uu yahay in la yidhaahdo waa allafdu almutanaawilu ama allafdu almustaqriqu lijamiici maa yasluxu lahu dafcatan min hayri xasr caam waxaa la yidhaahdaa waa lafdi wada koobaya wixii soo gudagelaya hal marna ay soo gudagelayeen oo aan koobnayn oo aan koobnayn taasa waxaa la yidhaahdaa caam baa la yidhaahdaa lafdi markaynu leenahay allafظu lmutanaawilu lijamiici maa yasluxu lah waa lafdigii uu soo gudagelayay wixii u habboonaa oo dhan waxaa la yidhi almuminu salaha almuminu mid kastoo mumina almuminu yadkhulu ljanna almumin wacaa kullu mumin baa soo gelay idan lafdiga almumin wuxuu u suubamaa qof kastoo iimaan leh ayuu u suubamaa lafdiguu soo gudagelaya wuxuu u soo gudagelayaa dafcatan waaxida hal mar oo la odhan maaya mumin mid baa soo gelaya kaasi markuu ka baxaa mid kale soo gelaya lama odhanayo sida nakiradu ay tahay ama mutlaquu yahay haddii la yidhaahda rajulun rajulu hadii la yidhaah jaaa rajulu nin baa yimi ninkaasi ninkuu yahay ma naqaano sooma waxa suuragala inuu hebelaya waxa suuragala inuu hebelaya laakiin hal mar mayay soo wada gelaya kelmaddu hal qof bay aqbalaysa rijaaluna lama odhan rajulaani lama odhan rajulun bale waa nin keliya laakiin ninkaasi wuxuu noqonayaa dad badan laakiin dadkaa badan hal mar ma soo gelaya mid mid bay usoo gelaya midun baa meesha laga doonaya kaasaa meesha ku baxay dafcatan waaxida waxaa ku baxay almulaq baa ku baxay min hayri xasri waxaa ku baxay wax badan inay soo galaan laakiin ay yihiin wax kooban isaguna haddii la yidhaahdo jaaa miatu alfin boqol kun baa yimi sooma badna aad bay u badan yihin laakiin hal mid oo ziyaadaa ma aqbalaya boqol kun wey boqol kun iyo midh lama aqbalay waa wax koobanoo xabaysan jaaa alfun baa yimi kunkaasu ku kooban yihin way badan yihin laakiin way kooban yihin innagu waxaynu doonaynaa inaanay koobnayn waxaad tidhi jaaa aulaabu ulaabta xalqadan jooga wuxuun dhaha laba boqol iyo konton haddaan dacdoona insha allah waad sii badbadaysaan malaynaya idan waxaa laga yaabaa ka kooban ee la sheegay inuu ka badan yahay caamkii muhiimaddu waa inaan la xadin waxaa suuragala jaaad tulaabu haddii la yidhaahdo ardaydii baa timi soo suuragal ma inay saddex arday yihiin soo suuragal ma inay saddex keliya yihiin haddana waxaan leenahay waa caam jaaad tulaabu laabtiibaa timi waa imisa waa caam kullu aalib baa soo geli kullu aalib talaba malyan baa maya xaqiiqadii baa la ogaado waa saddex waa caam laakiin haddaynu idhahno jaa alfu aalibin muxuu noqonayaa khaas caam ma ah waayo waa koobay u koobay shiikhu wuxuu uhi waa alfaadu alfaadiisu arbacatu laakiin inta ugu caansan buu shiiku inoo tilmaamay inta waa ka badan yihi bal kuwii ugu caansanaa ee ugu muhiimsanaa ee ugu adkaa ee ugu caansanaa buu shiiku ka tegey oo marka caam la yidhaahdo waxaa lambar wan ka ah kullu kullu ummatii kullu nnaas kullu miyaa laynoo sheegay laguma sheegin meesha laakiin qaarun buu shiiku inoo tilmaamay o alismu alwaaxidu almucarafu bilalifi walla almumin waa taynu hadda lahay حنا لو غرانيا بدل كذا وحو اقبليا كل الا الديو ال كبدل كل كل مؤمن كل مؤمن الناس كل الناس الانسان ان الانسان لفي خسر كل الانسان كل انسان ee ku bedelaysa ashaasi waa asha loo alistiqraaqiya waxa weeye wixii soo gudagelayay shamlinaysa hadday noqoto alcahdiya waxba faa'idayn mayso horan bay u noqonaysa ina arsalna ilaykum rasuula shaahida calaykum kama arsalna ilaa fircawna rasuula waa nakira wey facasaa fircawnu alrasuul al la geliye waana mufrad caam ma aha waayo waa kii la soo sheegay ashru cahdiyo ayib laba wasmu ljamci lmucarafi billaam ay bilalifi wallaam inuu jamc noqdo almumin baan niri sooma walmuminuuna walmuminaat almunaafiquuna walmunaafiqaat ida jaaka almunaafiquun waa jamac aan geliyey min almuminiina rijaal wuxuu caan ku yahay muminiinta wuxuu caan ku yahay munaafiqiinta iyo wixii lamid al la geliye waana jama waa laba walasmaau lmubhama ka saddexaad kaman weeye oo fii man yacqilu wixii caqli loo isticmaalo mantaasi waxay noqotaa mawsuula waxba waa ku soo marteen waxay noqotaa istifhaamiya waxay noqotaa shardiya faman yacmal midqaala daratin khayran yara intaba caan bay noqonaysa hadday istifhaamiye noqoto hadday noqoto shardiya haddii ay noqoto isim mawsuul intaba caan bay noqonaysa amsiladeeduna waa badan manna waxaa loo isticmaalaa lilcaaqil wamaa asmaada mubahamaday ka mid tahay oo fii ma laa yacqilu loo isticmaalo iyaduna waxay noqotaa shiku xagga dambena qaybkeedu ka keeni doonaa iyaduna waxay noqotaa maadu mawsuula waa noqotaa shardiya waa noqotaa istifaamiya waa noqotaa intaba cumuum ayay tilmaamaysa codsaarayaasheeda ka mid a ah. ah, wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah xagdabuu shiiku inoogu keeni doonaa ma oo shardi iyo jazaa tilmaamaysa nacam ha wama ha waa nafyi wey wma cinda allah waa isim mawsuul wma ay ladibu waa caam wma anfaqtum min shay mawsuula soo shardiya waa shardiya waayo fahuwa yukhlifu jawaabba ka dambaysa labadaasi way isu egyihiin laakiin shardiya hadday tahay jumlad kalaad sugaysa hadday tahay tan kalena waad kasii soconaysa nacam ayib waay wuxuu uhi shiikhu waa ayu oo fi ljamiic lilcaaqil wagayr ilcaaqil labadaba loo isticmaalo iyaduna cumuum bay tilmaamaysa waxay noqotaa istifhaamiya waxay noqotaa شرطية e, waxay noqotaa mawsuula intaba cumuum baytmaqdis ayu soo qabtay linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labitu naam waa istifhaamiyi ayda ka hadli mayna waxaan ka hadlaynaa ayu ya ayu lfariiqayni khayrun maqaama naam ayama alajalayni qadayta أyma أjlayni adaytu falaa cudwaana alay أyma tadcu falahu asmaaء اxusn wa ayna oo fi makaan makaanka loo isticmaalo sida maxay oo kale aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt walow kuntum fii buruujin mushayaa mataa oo iyadana xilliga loo isticmaalo fi zamaan mataa nasr اllah wma oo fi listifhaami loo isticmaalo wljazaai jaza loo isticmaalo jazaaga waa shardigaynu kasoo hadlay ma tafcalu min khayrin yaclamhu llah ama loo isticmaalay waxa weeye istifhaamiya istifhaamiya waxa weeye loo isticmaalo cumun bay tilmaamaysa iyo wakayrihi waxyaabo kale loo isticmaalo wadamaada waxyaabaa loo isticmaalo waxaa kamid a iyadana nafyi ayaa kamid a laakiin markay nafyiga tahay iyadu caam ma aha isimka ay gashay nakirada abaa caam noqonaya iyado caam noqonaya laakiin mawsuulada iyo shardiyada markay tahay istifhaamiyada waa isim iyada lafteeda caam farqigaasa u walaa oo fi nakiraati gashay laadii naafiyada nakira haddii ay gashana iyaduna cumuum bay tilmaamaysaa laa rajulun fi ddaar iyo laa rajula fi ddaar labaduba waa nakiratun nafyi gashay walibana laa gashay haddii maa naafiya ay gasho ama waxyaab adawaatu nafyi kale ay galaan waa la mid laakiin sheikhu laabu si gaara u sheegay ayib laa rajulun fi daar iyo laa rajula fi daar labadaba waa laa soo nakiro gashay sosaama farqi ma udhexeeya laakiin ya waxbaa kusoo martay ay يا ما يحدى النحو كهل مينت ترفع الاسم وتنصب الخبر هاي صيدكم لكن معناه انه كهل لا رجل في الدار waxay diiday waa nafi soomaa nin bay diid laa rajula fi daarna nin bay diid midna waxaa la yidhaahdaa laa rajula maxaa la yidhahdaa waa danaxwaa kusoo martay laa la maxaa la yidhahdaa laa linafyi iljins jinsigay diinaysa wax nin la yidhaahdaa daarta kuma sugna haddii wax nin la yidhaahdo la diido suuragal baa in la yidhaahdo laakiin labaa jooga yaa la aqbalaya lama aqbalay laakiin tan kale nafyulwuxdaa la yidhahda laa rajulun fi daar guriga hal nin kuma sugna bal rajulaani laba nin baa ku gurigama nin baa jooga mise lama jooga laa rajulun fi daar bal rajulaan jinsiga lama diido laakiin kaa waxaa la diiday lafdiga rajul oo mufradaa la diiday farqigaasaa udhaxeeya laakiin xagga qaacidadeenna labaduba cumuum ayay tilmaamayaan nacam nacam waxay kale ku kala duwan yihiin midina waa nafyun waa nasun fi midina waa aahiru fi cumuum haddii la yidhaahdo laa rajula waa nasun fi cumuum nin oo dhan baa la diiday laakiin haddii la yidhahdo laa rajulun wuxuu ixtimaalayaa in nin oo dhan la diidayo ama in laba la diidayo oo aan jinsigao dhan la diidayn oo aanu caamahay waa la kala fahmi sooma shiikhu wuxuu uhi walcumuumu cumuumku min sifaati nudqi caamimadu hadalka sifaatkiisuu ka mid yahay ليس من صفات الأفعال والمعاني وإنما هو من صفات الألفاظ ولذلك بين أباهنا إنه ألفاظ هلو ما أو موصولة أو عام قال هدي لقلية وعام ألفاظ بين شيئنا صمع ومن صفات الألفاظ نطق وحلوغة شيئا المنطوق اللفظ بلوغة شيئا الملفوظ وحعام نقول يا وإريوه la odhan maayo ficilku waa caam waxaa la samaynayaa caama lama odhanayo ee waxaa la odhanayaa caama waalcumuumu caamnimadu min sifaati nudqi ay min sifaati alalfaad erayada ayaa lagu sifeeyaa oo la yidhaahdaa waa caam walaa yajuusu ma banaana dacwo lcumuumi caamnimo in lagu sheegto fii hayrihi alfaada wixii ka soo hadhay oo min alficli ficil ahaaday iyo wamaa yajri majraah waxa ficilka booskiisa soconaya ee lamida ah erayo aan ahayn alfaad aan ahayn yani halkaa wuxuu ku tilmaamaya ficilku caam ma leh waana ficilka haabitkee sugan waxaa la yidhi labadii saxaabi markay iskhilaafeen nabiyu sal allahu alayhi wasalama dakhala alkacbata fasallaa rakcatayn buui nabigu kacbaduu galay wuxuu tukaday laba ragcadood buu tukaday ma odhanaynaa labadaasi waxay caam ku tahay sunno iyo farad la odhanaya labaa la tukaday labadaasi ama waa sunne ama waa farad soo maa suuragal maaha in la yidhaahdo ila ficil buu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ficilkaa labada ragcadooda waana faral waana sunna dee socon mayso ama waa sunna ama waa faral taasi waa laakiin saxaabigii kale markuu yidhi maa sallaa daakhil alkacba taas maxay noqonaysa iyadu waa caan sunnana kuma tukan faralla kuma tukan waayo salaadoo dhan baa la diiday markaa nafyi hadday noqoto waa caan ficilka laftiisu oo ficilku wuxuu ka kooban yahay sidaad soo dhigateen zaman iyo xadad asalku waa xadadka waa dhacdada markaa dhacdada mastarkaabaa nafyigu ku dhacaya maa sallaa ma tukan ida ma imanayso sunuu tukada iyo faral buu ma imanayso laakiin ficilka isbaatka ee aan nafiga ahayn isagu wuxuu noqonayaa khaas buu noqonayaa caamnimo laga filan maayo ama hadduu nafyi noqdo nakiradii nafiga ahayd buu la yahay wlkhaasu khaasu yuqaabilu wuxuu ka hor imanayaa alcaama caamka ayuu muqaabil ku yahay taas waa muqaabil alcam oo waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa raju arajulu arajulu ama nafyiba geli naa rajulun waa cam muxuu noqonaya khaas buu noqonaya khaas buu noqonaya marka waxaa la odhanayaa lafdun caam wa khaas ayaa la kala odhanaya alkhaasu yuqaabil caam kaasku wuxuu muqaabil la yahay caam lafdiga ama caam buu noqda ama khaas buu noqda watakhsiisu haddaba takhsiis oo khaas waxaa noqonaya shuruudii caamnimada marka la waayo hadda alfun markaynu soo lahay hadduu caam noqon waayo muxuu noqonaya khaas buu noqonaya khaas ayuu noqonaya dufcatan waaxida markuu u geli waayey muxuu noqonaya khaas buu noqonaya watakhsiisu haddaba takhsiisku waa tamyiizu bacdi iljumla jumlada qayb ka mida in la sooco oo xukum gaara lagu sooca takhsiis la yidhahda takhsiis maxaa la yidhahda takhsiisku waa ficilkii waa lafdigii digiddaa laga dhigayo adawaadka la isticmaalayo waxaa la isticmaalaya waxaa la odhanayaa taksiis baa la odhanaya taksiis ayaa la odhanaya wa huwa yanqasimu taksiisku wuxuu u qaybsamaa ilaa muttasilin wa munfasil mid muttasila iyo mid munfasila muttasil iyo munfasil maxay ku kala duwan yihin dee lafdigaad ka fahmaysaa waxwaaha muttasil iyo munfasil maku soo bartay ya aye kala ahaayeen halkay galayeen abkay kusoo marteen wax mutasila iyo wax munfasila adamaar baa kusoo marteen maxay ku kala duwanaayeen mutasil waa maxay wuxuu la xidhiidhaa ficilkii iyo wixii la mida soo maa munfasilna gaar buu taagay kanna waa la mida mukhasiskii wax khasisayay hadduu caamka la xidhiidho noqonaya mutail haddii uu waxa weeye kala meel ay ku sugan yihiinna wuxuu noqonayaa munfasil buu noqonaya laakiin tii naxwaha in yar bay ku kala duwan yihin naxwuhu qumtu uu isku dheganaa laakiin qumtu i huwa hadduu noqdo ama dee munfasil buu noqonaya hadda waxaa looga jeedaa meeshii lagu sheegay caam meel ka duwan oo kale ayaa waxa lagu sheegay maxay kale aayadiibaa caama xadiikiibaa khaas xadiikiibaa caama aayadiibaa khaas aayad baa caama waxaa khasisay ijmaac meel baa lagu wada sheegaya aayadu dee suurad ku dhex taalla ijmaacuna meelo kala jooga xadiiku halkan u yaalla sunnadiina halkan aayadan suurat lancaam waxaa khasisaysa aayad suurat mufasilka looga jeedo muttasilin wa munfasilin buu qaybsamaa falmuttasilu waxa weeye alistinaau wsharu wtaqyiidu biifa mid walba shiiqa cadayn doona alistinaau ikhraaju maa kii la bixiyo wey lowlaahu haddaan la bixin lahayn ladakhala fi lkalaami hadalka soo geli lahaa waxaa ka maqan in la yidhaahdo biilaa aw ixdaa akhawaatiha waayo istinaagu adawaad buu leeyahy أدوات أي لي بإلا أو إحدى أخواتها لكن شيخو waxaa jira istifnaa'aad ee macnaha laga fahmayo oo aan adawaadkan la isticmaalin oo ninkii hadduu yidhaahdo lahu hada addaar lahu hada alfilla ilaa gurfata alxaarisi fahiya lii hadda waxay ku caddahay istifnihii bay ku caddahay lakin haddaynu si kale udhigno aw idhaahda lahu hada daar gurigan isagaa iskale wa urfat lxaarisi lii ma adawaat listinaa bu isticmaal laakiin macnuhu isu tegaya sooma macnuhu isu tegaya gurigan isagaa iskale waxaan qolkaa waysmaanka ka ahay anigaa iskale labadaba waa istifn laakiin midna adaadkii baa la isticmaalay lahu daar ilaa urfat alxaaris lahu اdaar wغurfaة اlxaarisi li macnaha way isu keliyihin marka hadalkaa dambe waxaa lagu saaray wax hadalka hore soo gelaya lahu haadihi daar daartoo dhan baa